ruba inay jirto isimka waaw ruba inay jirto isim waa qowl daciif ah sida saxdaa isimka ad arkaydoo majruurkaa oo waaw ruba ku jirto isimka waaw ruba ma jerine waw ruba maxduufaha jirtay waaw ruba ma jerine ruba maxduufaha jirtay marka xuruufuljarka ka mid maaha waaw ruba xuruufuljarku waa labaatan iyo ko labaatan iyo kowgii toban iyo ko waxaan ku soo qaadanay kitaabka awalkiisii waxaa noogu xigay nawaasibta dhexdeeda markaan maraynay aan waxaan ku qaadanay labo oo ah xataa iyo key labadaasaan ku qaadano saddex iyo tobanay noo noqdeen saddex iyo tobankaas anagoo joogna aan waxaan soo qaadanay khalaa cadaa xaashaa saddexdaas marka isimka ka dambeeya majhuurka yahay waa xuruufuljar lix iyo tobanay noo noqdeen waxaan nidhi kitaabkan wuxuusan dhigin lowlaa oo damiir mutasila jirta toddobiyo tobanaan uga dhigna waxaan idhi reer cuqaylnimo laydhaho carabta ka mid ah lacalla a uga mida ah xurufuljarka oo ay wax ku jiraan sideed iyo toban ay noo noqdeen waxaan idhi qabiilo kaloo reer huday la yidhaah oo carabta ka mid ah xurufuljarka waxaa uga mid ah mataa mataa ay ku jiraan markaasay waxay noo noqdo cadadkii sagaal iyo toban marka maxaa naga dhiman labaatan iyo kowdii waa labada soo socoto mud iyo mundu ah labadaas weeye labaatan iyo kowdaas weeye xurufu rafdi ka mid maahan marka waaw ruba wa minhaa waxaa ka mid a waaw ruba wa mihaaluhaa mihaalkeedii qowl mriilqays gabyaydii la dhihi jiray imruulqays shaacirkii qowlkiisi weeye oo isagoo gabyaya yidhi walaylnka mawjilbaxri arkhaa suduulahu calaya bianwaaci lhumuumi liyabtadii walaylin fiiri isimkaas waa jaran yahy ma ujeedaa walaylin waa jaran yahy wowdaasaa ku jirta wowdaasaa laydhaha waa ruba macnihii rubay faa'iideydaa marka laakiin xaqiiqadu waxay tahay hadda wax jari maydo wowdu oo laylin ma aysan jirin wowdu ee waxaa jiray ruba maxduufa sidaasaa sax walaylin markaa rubadana markaan waxay faa'iideynaydaa tagsiir walaylin wa ruba laylin habeen badana layladaasoo ka mawjilbaxri badda hirkeeda lamid aho mugdiga mugdigeedu tiradii kabit wuxuu la yahay adoo badda tiimbaday hoos u muquurtay oo biyaha ku dhex jiro hirarkii ay dushaada marayaan habeenkaas mugdigiisu waa saas wey badana habeen mugdigiisu saas yahay habeenkaasoo kalmawjilbaxri badda hirkeedii la ah oo arkaa raariciyey suduulahu daahyadiisii suduul waa kalstaari waa alastaar waa daahyada suduul mufradkuna waa sadlun waa daah daahyadiisiuu soo daayey macnaha mugdiyaalkiisiuu soo daayey wey walaylin wa ruba laylin habeen badanaa laylkaasoo ka mawjilbaxri badda hirkeeda la mid ah oo arkaa raariciyo soo laalaadiyey sudulow daahyadiisa calaya korkayga ku soo laalaadiya la socotay oo beydka cajuskiisiiya wuxuu ahaa calaya korkayga uu daahyadiisa ku laalaadiyey bianwaaci اlhumuumi maca anwaaci اlhumuumi ayadoo murugyaalka nuucyaalkood ay la jiraan liyabtali inuu in imtixaano wuxuu saas u yeelaya imtixaan u igu ridaya bal inaan sabro in kale marka laylinta waxaa la leeyahay waxa jaray waa ruba maxduufaa alwaaw waaw ruba mabniyu calى اfatxi laa maxal lah min اlxraab laylin mubtad marfuuc biاbtida wacalaamatu rafci damt mqadaraة calى akiri manaca min duhuriha ishtaqa maxali bxarakati xarfi اjari shabiih bzaaid ka mwj alkaafu xarfu jarin wa tashbiihin mwjin ism majruuri bاlkaafu calaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akiri الjاr والmjrوr متacaliqaani bصفaةi maxduufaةi وujuba تqdiru kaainatin marka kaainintitaas oo lasoo qadaray a صifaة leyl ah صifaة leyl wey wa صifaة اmajruuri majruur calaamaة jari kasraة ظaahiraة في akhiri ama kaainin maadaama leylin uu yidhi oo taada ka daayey kaainin waa iska dhigi kartaa laylatun marka yahaa kaainatin wey mwji mdaaf albaxri mdaaf ilay majruur calaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akhirih arkaa ficil maadi mabniin calaa fatxati muqadarati cala alalifi manaca min duhuuriha atacadum wa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala leyl suduula mafcuulu bihi arka mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhirih suduula mudaaf walhaa damiiru mutasilu mabniin cala dami fi maxali jari mudaaf ilayh waljumlatu min alficli walfaacil walmafcuuli fihi maxali rafcin khabaru lmubtadai warabitu baynahumaa faacilu arkaa iyo wa qowlii shaacirkii imra'ulqaysa qowlkiisa oo uu yidhi ayda noqoshee wa baydati khidrin wa ruba baydati khidrin qol yar ukun ku jirta badana ukuntaasoo laa yuraamu aan la dalbin khibaa'uhaa teendhada ay ku jirto oon raggu isku dayi karin oo la waardiyeeyo oo tamatactu aan ku raaxaystay min lahwin cayaarad bihaa iyadoo aan la cayaaro ayra mucjalin xaalo aan ahayn mid aan la dadejinayn aabbaal iska faasiq ahay oo gabyaay uu leeyahay gabar maqbiyaa oo qol ku jirto oo ukun aad moodo ukun aad moodaahu sida loo ilaaliyey korkeeda waa la ilaaliyey meeshaas qolkaahay ku jirtaa maahan kharaaja wallaaja gabar suuqyada wareegto xaafadaha soo booqata maahan olkaasay ku jirtaa markaasaa midabkeedu saafin noqday teendhaday ku jirto raggu iskuma dayaan mana la damaaciyo imisan soo galay oon la cayaaray anoon xataa lalahayn war waa nala arkaaya ama waa nalo imaanahay deg deg iyadoon laydhahayn ku yidhi wa baydati khidrin wa ruba baydati khidrin qol ukuntiis badana gabar aad ukun muddo qol ku jirta ukuntaasoo laa yuraamu aan la dalbinoo laysku dayin khibaaruha teendhadeeda tamatactu intaan ku raaxaystay min lahwin biha inaan la cayaaro hayra mucjalin xaalo aan ahay mid aan la dadejinayn uu yidhi maalushaahidka marka wabaydanti taas icraabtuna sidii wabaydatin alwaawaaw ruba aad leedahay mabniin cala fathi laa maxala la min alraab baydatin mubtada marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatun muqadaratun على آخر منع من ظهور اشتغل محل بحركة حرف الجر بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد بيضة مضاف قدر المضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخر لا يرام اللام لا يرام لا نافية مبني على سكون لا محل له من الإحراب يرام فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع للتجرد من الناصب والجازم علامة رفع ضمة ظاهرة في khibaa naab faacil yura marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri khibaa mudaaf ha damiiru mutasil mabniin calaa sukuni fi maxali jari mudaafili waljumlatu min alficli wanaaib lfaacili fi maxali rafcin khabaru mubtade waraabit baynahumaa adamiir lmajruuru bilmudaafi waa khibaahaa midkaas wey wa minhaa xuruufuljarki waxaa ka mid a mud wa mundu aa ka mid a marka mud iyo mundu marna waxay noqdaan xarfuljar marna waxay noqdaan isim oo darf oo darfu zamaana mud iyo mundu mar waxay noqdaan xarfuljar min xuruufi ljaray ka mid yihiin waa isim markuu ka dambeeya isimkuna jaran yahay marna waxay noqdaan isim oo darfu zamaana waa marka uu ka dambeeyo ficil oo kale ficil oo kale markuu ka dambeeyo amase isimka ka dambeeya la rafciyo oo aan la jarin ah isimka ka dambeeya waa haddii la rafciyo oo aan la jarin oo kale waa mararkaas labadaas goor wey laba goor ay isim yihiin waa marka ficil ka dambeeyo iyo icil had hadduu ka daba ficil maa la jera ficil lama jero marka iyagu waa darfu zamaan marka waa isim haddii isim ka dambeeya isimkuna rafcisan yahayna ayagu waa isim waana darfu zamaan labadaas goor ay noqdaan isim marka isim ka dambeeyana waa xarfu wa minhaa waxaa ka mida mud iyo wa mundu wayajuraani way jaraan alzmana ismu zamaankay jaraan ismu zamaanyaalkay jaraan ayagu isim kale ma jaraan ah, iiri isim oo dhan ma jaraan xataa daahir oo dhan ma jaraan waxay jaraan isim gaar ah isim khaasay jaraan waa isimkii waa zarfu zamaanka ah, mid kale ma jari karaan ah, ma ahan dhihi maydi daahiri mudmarba waa maxay jaraan ism khaas ah oo waa kee waa ismu zamaan darfu zamaan wayajuraani way jaraan alsmaana asmaau zamaanka ayay jiraan wax kale ma jari karaan wahumaa mud iyo mundu yadullaani waxay tusaan calaa macnaa min alibtidaa'iya minta hadda maxaan usoo sheegnay macaanideeda ibtidaai loo sooma la soo sheegin haa macnahaasay tus macnaa min alibtidaa'iya macnahaasay tusaan waa goorma markay tusayaan in kaana waa hadduu ahaado maa isimka bacdahumaa gadaalkooda ku sugan maadiyan waqti tegey mid tusaa ismu zamaan weeye mogta waxa ka dambeeyo jerayaso ismu zamaan maahan zamankaasuu zaman maadiya hadduu yahay macnahoodu waa bimacnaa min alibtidaaiya ah, ilaa iyaga waxaan ismu zamani ka dabamari ma ismu zamaanka ka dambeeya zamankaasu zaman tegey hadduu yahay ah, waqti tegey hadduu yahay markaas waxay tusaan bimacnaa min alibtidaaiya ah, ilaa min macnaheed waa badnaaye laakiin minta macnaheed ay tusaan waa tee alibtidaaiya wa minhaa xuruftii waxaa ka mid ah mud iyo wa mundu wayajuraani way jaraan alsmana zamaanyaalkay jaraan wahumaa mud iyo mundu yadulaani waxay tusaan calaa macnaa min waa goorma markay macnaa min tusaan in kaana waa hadduu yahay maa waqtiga bacdahumaa gadaalkooda ku sugan maad waxay ku dhaceen isimka ay jaraayeen oo waqtiga ku dhacayay ama zamanka waa isku midig hadduu yahay ismi isimka ka dambeeyaa maadiyan mid maa ra'aytuhu ninkii maanan arag mud ywmilkhamiisi maalintii khamiista laga soo bilaabo hadda maalan waxaad joogtaa maalin isniina maalin isniinaad joogtaa markaas waxaa leedahay maa ra'aytuhu mud ywmilkhamiisi maalintii khamiista laga soo bilaabo ninkaas isma anaan arag ma anaan arag ninkaas soo ma jeedo marka ilaa khamiis way tagtay ah, khamiis waa tagtay raab maa ra'aytu maa naafiyatu mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab ra'aytu ficlu wa faacilu walhaw damiiru mutasilu mabniin calaa dami fii maxal nasbi mafcuulu bihi mud xarfu jarin mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab yowm ismu majruuru bimud wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bira yowmi mudaaf alkhamiisi mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirih marka tan waxay tusee bimacnaa min alibtidaa'iya wamaa kallamtuhu ninkii lama hadlin mundu shahrin bil laga soo bilaabo oo ninka ka waran oo waxbarashada jiray bil lama aanu hadlin waqti bil laga soo bilaabo lama hadlin bimacnaa min alibtidaa'iya tuse bimacnaa min alibtidaa'iya wamaa kallamtu alwaawu xarfu caatfi ma naafiyatu mabniyn calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab kalamtu ficlu wa faacilun walhaa damiiru mutasilun mabniyun calaa dami fii maxali nasbi mafcuulu bihi mundu xarfu jarin mabniyun calaa sukuuni la mundu mundu xarfu jarin mabniyun calaa dami laa maxala lahu min alcraab shahrin ismu majhuulun bimundu wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aakidi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikalamtu waan tacalujinaynaa xarfujir asli aan ka dhigna ah, xarfujir asli aan dhigna maanaan dhigin xarfujir shabiih bizaaid marka tacalluq iyo macna siinayna labadaasaan iskugu daraynaaba wayakunaani mud iyo mundu waxay ahaadaan bimacnaa fi macno labaad wey laba macnay leeyihi macnihii koowaad muxuu ahaa bimacnaa min alibtidaa'iya macnaha labaadna bimacnaa fi darafnimay faa'iideynaya danafnima ayay faa'iideynayaan waa goorma in kaana hadduu ahaado maa ismu zamaanka ka dambeeya maa ismu zamaanka bacdahumaa gadaalkooda ku sugan xaadiran mid hadda jooga wakti hadda la jooga hadduu yahay maad waxay ku dhacay ismu zamaanka ay jaraayeen in kaana waa hadduu ahaado maa zamanka ama ismu zamaanka bacdahumaa gadaalkooda ku sugan xaadiran mid hadda jooga naxwu laa ukalimuhu la hadli maa zayd mud yowmina maalinkeena dhexdiisa maalinkan hadda aan joogno isniintaa dhexdiisa la hadli ma fii yowmina waa macnaheedu laa naafiyatu mabniin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab ukalimu ficlu mudaaric marfuuqu litajarudi min anaasib aljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiraة fii aakhirih wafaacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu ana wlhaa damiiru mutaصilu mabniyu calى dami fi maxal nas mafcuul bihi mud xarfu jarin mabniyu calى sukuni la maxal lahu min alcraab ywm ism majruur bmud wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi akhirih aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani buklim ywmi mudaafna damiir mutaصil mabniyu calى sukuni fi maxal jar walaa alqaahu la kulmi ma mundu ywmina fii ywmina maalinkeena dhexdiisa la kulmi ma maalinkeena dhexdiisa la kulmi maa walaa alqaahu la kulmi maa ninkaas mundu yawmina maalinkeena dhexdiisa walaa alqaahu alwaahu xarfu cadfin laa naafiyatu mabniin calaa sukuuni laa maxala lah min alcraab alqaa ficlu mudaaric marfuucu litajaruudi min anaasib aljaazim wacalaamatu raci damatu muqadarat cala alif manca min duhuri atacaadud wafaacilu damiiru musafin wujuban taqdiiruhu ana alqaahu wlhaa damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxal nas mafcuul bihi mundu xarfu jarin mabniy calى dami laa maxala lah min اlcraab ywma ism majruur bimundu wacalaamatu jari kasraة daahiraة fi akhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliqan balqa ywmi mudaafna damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali jarin mudaaf ilayh fain waqaca hadduu dhaco bacda mud ow mundu mud iyo mundu gadaalkooda ficlun haddii ficil ka daba maro aw kaana ismu ama ismku uu noqdo alladii isimka bacdahumaa gadaalkooda ku sugan marfuucan ku la goday fahumaa mud iyo mundu ismaani waa laba ism markaas markaas waa ka baxeen xarafnimo waa ka baxeen markaas markaas xarafnimo waa ka baxeen miaal ficil ayadoo ka dambeeya waxaa leedahay ji'tu waan imid mud dacaa zaydun fiiri ji'tu waa aan imid aada leedahay ji'tu waa aan imid mud dacaa zaydun zayd markuu dhawaaqay markaas dhexdeedaan imid ji'tu waan imid mud maxaa ka dambeeya dacaa dacaa oo ficilaa ka dambeeya ama mundu dacaa khalaas wey waxaad leedahay waa darfu zamaan markaas haddii isim rafcisanu ka dambeeyana maxaa leedahay maa ra'aytu ninkii ma anan arag mud yowmuljumucati ama mundu shahrina aad leedahay mundu shahrina saasaad leedahay waxaad leedahay maa ra'aytu ninkii ma anan yowmuljumucati ywmu waa gode yowmuljumucati ama waxay leedahay maa raytu ninkii maanan arag mud shahrunaa shahru god mud shahrunaa mud shahrunaa saasaa leedahay waa gode mud shahrunaa qaala ibnu اajrumi wuxuu yidhi amaa maa hayga amaa maa isimka yuqfadu lagu hoos dhigo bilidaafa idaafay wax lagu hoos dhiga waa daciif waxaa hoos dhiga mudaafulayga saddex qowl aa ku jirta saddex qowl aa ku jirta qowl wuxuu leeyahay idaafa lagu hoos dhiga waa qowlka uu ku socdo ibnu اajruun qowlna wuxuu leeyahay maya idaafada waa arki doonaa xaraf jaaray la macnata xarafka ay la macno xarafkaasoo maxduufaha jaraya labadaas qowl waa daciif qowlka sawaabkaa wuxuu yahay waxaa jaraya mudaafulehiga waa mudaaf waxa weeya waxa jaraya mudaafulehiga waa mudaaf saas le waxa jaraya mudaafulehiga waa mudaaf qaala ibn اajrumi wuxuu yidhi wa ama maa isimka yukfadu lagu hoos dhigo bilidaafati fa naxwu qawlika waa hadalkaaga oo kale aad tidhahdaa qulaamu zaydin hadda zaydin yaa hoos dhigay ulaam ulaamaa jiray saasaa leedahay haadaa kanu ulaamu zaydin aad leedahay mubtada usoo qadaraya haadaa midkaanu ulaamu zaydin waa zayd addoonkiisa haadaa ha xarfu tambid ha ismu ishaara mubtada mabniyu calaa sukuni fi maxali rafci ulaamu khabaru mubtada marfuucu bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratu faqir ulaam mudaaf zaydin mudaafilay majhuuru bilmudaaf wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhir wahuwa midka idaafada lagu jaray calaa qismayni laba qaybood korkoodu ku sugnaaday maa qismiyuu ku sugnaaday yuqadaru lagu qadaraa bilaami bimacna laam idaafo oo macnaheedu laam oo kale yahay iyo wamaa qismi yuqadaru lagu qadaraa bimin bimacnaa min min macnaheed lagu qadara idaafada labadaas uqaybsantaa yidhi ibnu ajruni miduu iska daayay mid saddexaadaa jira idaafa bimacnaa fi a jirta sharaxa inoogu imaanay sharaxa daafadu waa saddex laam iskaga gaabsado idaafa bimacnaa laam idaafa bimacnaa min ldii midka yuqadaru lagu qadara bilaami naxw quraamu zaydin waa midkaas haadaa kanu quraamu zaydin maxay lama tahay haadaa kanu quraamun waa addoon oo lizaydin u sugnaaday waa addoon zayd iska leeyahay sidaasaad leedahay wladii midka yuqadaru lagu qadara bimin naxwu hawbu khazin haadaa midkaanu hawbu khazin waa xariirta maradeed maradeedii mintuna waa mintii tabciidiyadahayd ogow mintuna waa mintee waa mintii tabciidiyadahayd oo bacdiga faa'iiday jirtay maxaa leedahay haadaa kanu hawbu khazin macnaha waxay la mid tahay waa hawbun oo min khazin xariirta ka mid a xariirtuu ka mid waa bacdi xariirta ka mid leedahay h xarfu tmbiid ismu ishaara mubtada mabniin calaa sukuni fi maxali rafcin hawbu khabaru mubtaday marfuuq bilmubtaday wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri hawbu mudaaf khazin mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri wa baabu saajin baabu saajin saajku waa geed baabkuna waa albaabkan waxaa leedahay haadaa midkaanu baabu saajin geedka saajka la yidhaha albaabkiisi wey marka albaabku waa bacdi iyo juz ka mid ah eh, geedka geedka asala soo maa geedka asala albaabku waa bacdi ka mid ah ama waa juz ka mid a ah. wakhaatamu xraabta waa isla mid haddaan miaal ina raab labada kale waa la mid waxba kuma kala duwan haadaa baabu saajin wa haadaa khaatamu xadiidin waa birta faraatigeedii faraatiga birta laga sameeyey iyo birta iyo asala birta asala salaati waa cad yaroo ka mida marka waxaa tidhaa idaafadaas waa bimacnaa min tabciidiyaa waxay la mid ta adoo yidhi kanu khaatam weeye oo min xadiidin bir ka ah biru ka oo waa bacdi birta ka mid ah soo maaha kitaabkii muxuu ku dhammaaday khaatamu xadiidin soo waa xarafka ugu dambeeyey hadalkan macno weynu ka leeyay wuxuu ka leeyay waxa la yidhaha baraacatu اkhtitam a la yidhaha ah, calaamad waa inaad la timaada kitaabku inuu dhammaanayo dhammaad soo lama rabin muxuu u dabamariyey khaatam ah, kaatam mid wax lagu katimay waa la yidhaha ah, xagga carabigu ma kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuul اllahi wa khaatama nabiyin soo maha khaatama waa mid lagu katimay Ah, kuwan gaalada ah oo oo qadyaaniinta la yidhaha waxay yidhahdaan muxamedun waxay leeyihin iyagu mogtahay axmed fulan qadyaan mid la ayagu nabi ka aaminsan yihin waa dhaweed qoladan ingiriisku ay nabi ka dhigeen yihahdeen nabiya tahay sheekh oo yidhi nabiya hindiya iyo halkaas iyo aad ugu faafay iyo iyo waddamadaas gaalada aad ugu faafay iyo ingiriiska iyo waxay leeyihin nabigaasaan rumaysana ah, marka axmed markaas waxaa la yihi waraadha oo qur-aanka nabi maxamed ma rumaysantiin markaasina h ilaahay oo xaqa markaasa qur-aanka uu ilaahay kusoo dejiyey ma rumaysantiin markaasina ha qur-aanka waan rumaysana aan rumaysnaa ah, wey waan rumaysana markaasaa la hadda qur-aanka waxaa sheegaya in nabiga nabiyaalka lagu soo khatimay markaasa yidha wa aayade mabaanaan arag taas aad sheegaydan markaasaa la yidhi maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuul اllahi wa khaatama nabiyiin manihii adna fahmanayna macnihayna ka baxay khatam faraatigaa layahayna waa nabiyaalka kaatankoodii macnaha quruxdii nabiyaalka wey sideeda mogta wax gaaloobay iyo wax baadaba ta'wiil iyo aayad la leexiyey ku gaaloobay waa ka farahati i markaas qur-aankii tawiilahay laakiin waxaa la yidhi qofkii qur'aanka ku dhex dhuuba tega tafsiirkiisa xadiiska lagu gowraca markaasaa l halkan bukhaari muslim waxaa ku yaalla laa nebiya bacdi wax nabi ugama dambeeyo khalaas fabuhita aladii kafar ah gaalkii waa afbeer ah, wuxuu ku hadli waayo markaas iska dhuuntay gaalka ah, sunadu mogta iyadu hadda qur-aankii caddaynay ah, waanzalnaa ilayka dikra litubayina linaasi maa nuzila ilayk ilah wuxuu leeya qur-aanka adaan kugu soo dejina nabiga suubano si aad dadka ugu fasirto waxa loo soo dejiyo marka yaa qur-aanka caddeeya nabiga sal اlahu alيه wasalam ah, laa nebiya bacdi u ley ma lagu dhuuban karaa ah, sunada mogtahay qofka hadduu rabo inuu waxa weeyaan shubhoo dhan ka dawoobo qur-aankii isku wata laakiin haddaad qur-aanka dhigto oo tiraa haddaad sunada xagga dhigto sida gaalka xunkaa caliraag oo kale hadda gaal xun soomaaliya meeshaan khudbada ka afrin jirta meeshaasoo khudba ka afrigan ku jirta gaalkaas ka hor intuusan gaaroob miaalkaas khudbada ka afrin jira gaalkaasu Ah. Ah. marka nacadkaasoo kale markasuu inuu dhuntu raba mogta zindiiq uu iska dhiga waa dhuuma raba markaa sida anigu muslimaan laakiin sheeka horta xadiis war rag ka dhig ee xagga dhig ku yii ah. sheekar nin nin sheekadiis mid adeerkiisa waxa weeyaan sheekh maxamed gaalka el dhii jiray gaalkaasaa gaalnimada u keenay isagu ka qaata isaga gaal ah kaasaa gaal ah oo nabiga caayi jiray isagu si cad caayi jiray nabiga bis horta ninka warkiisa igu kaadi u kuleey gaalkaasaa marka gaalnimadii ku talaalay marka markaasuu leeyahay ha qur-aankaan rumaysaan anugu anu gaal maahay muslimaan laakin horta ninkaa warkiisa agga dhi ah, ah. wuxuu rabaa inuu kala qaado nabi maxamed iyo qur-aanka alla usoo dhiibay ah, o nabigana yiraa waa diida qur-aankana waa aqbala maruma qur-aanka isagaa sheegaya nabiga hala raac sooma ya laqad kaana lakum fii rasuulilaahi uswatun xasana qur-aanka ma rumaysanya qofka nabiga raaci diiray قل in kuntum تحibuuna اللaha فاتaبcuuni يحbibكm الlah وyغfir lakum duنوubaكم وma aataakum الrasuul فkudوu ma rumaysay marka qofkaas gaalnimadiisa ma lagu shaki karaa mase mar hadduu soomaaliya madow yahay gaal ma noqdo qaara waay ku leeyihi hadde waa soomaaliya oo soomaalid maba gaalowdaba iyadu ina lilahi ina lilahi ina marka sunadaa wax aadaw qur-aanka iyo sunadu ma kala maarmaan ma kala maarmaan waa yahay marka wuu qatimay kitaabkiisii shiiku halkaas wuuna ku tusay wuxuu la yimid baraacatul ikhtitaam calaamad tusayda in kitaabkii uu qatimay baraacat اkhtitaam ama baraacat اlmaqdac a la idhaha inuu soo afjaray kitaabkii ku tusay baraacat اlmaqdac a la idhaha ama baraacat اlاkhtitaam waay wa aqulu waxaan leeyahay inu maxamed muxyidiin cabdulxamiid alqismu thaani qismiga labeeya qismigaasoo min almakfuudaati ka mida kuwa la hoos dhigay almakfuudu waa kii lagu hoos dhigay bilidaafati wahuwa kaasuna calaa alaaati anwaacin nuucyaalo saddexa korkoodu ku sugnaaday dakara almualifu mualifku waa sheegay minhaa anwaacda saddexdaa xaalo ay ka mid yihiin nawcayni laba nuucu sheeg kuwa idaafada lagu hoos dhiga waa saddex musanifka oo ah ibnulajrumi meequu sheegay labo alawlu kan ugu horeeya maash ism weeye takuunu lidaafatu idaafadu ay noqonaydo fii ismka dhexdiisa calaa macnaa min atabcidiya min tabcidiya macnaheedu noqonay ah, bimacnaa min atabcidiya waani nuuca labaad maa ism weeye takuunu idaafatu idaafadu ay noqonaydo fii ismka dhexdiisa calaa macna laami laa macnaheedu whaaliu midka sadexeeya whaaliu midka sadexeeya maa ism weeye takunu idaafatu ay noqonaydo fiihi isimka dhexdiisa waxay noqonaydaa calaa macnaa i i macnaheeda dhammaanna waxaa ugu badan midka bimacnaa laamta kaasaa ugu badan midka bimacnaa mintaana waa badanya kan bimacnaa fida ma badna kan ugu badan waa bimacnaa laamta bal isagaaba asalaba asalkaasa asalkaasa amaa maa isimka takuunu idaafatu idaafadu ay noqonayda fii isimka dhexdiisa calaa macnaa min fa daabituhu kaas daabidkiisa an yakuuna almudaafu waa inuu yahay juz-an qayb wa bacdan qayb min almudaaf ilayh ka mida waa lagu weydiina maxaad ku jawaabin idaafada bimacnaa minta an yakuuna almudaafu bacdan min almudaaf ilayh ama juz-an min almudaaf ilayh juz iyo bacd waa isku mid أن yakuna mudaafu جزءا an min almudaaf ilayh naxw jubatu suufin fiiri jubatu suufin haadihi midaanu jubatu suufin waa jubad oo suuf ah fiiri asalka waxaa jubatun oo min suufin min bacdi suuf ah ilaa suufku weyrankiiu ka batay tan iyo waa horaa dhar laga samaynayey hadda kadibna laga samayn doonaa jubaddan waa cad ayadu waa bacdi ka mid fainaljubbata jubbadu bacdu suuf waa suufka gabalkiis wa juz minhu waa qayb ka mida ah. wakadalika amilat mualif mualifka oo ibnulaajiruun miaaladiisuna waa sidaasoo kale markuu yidhi thawbu khazin wa baabu saajin wa khaatamu xadiidika saasoo kale wa ama ma isimka takuunu idaafatu idaafadu ay noqeeda fii isimka calaa macnaa fii bimacnaa laami dibuu kugu dhigay maxaa qaacidadeedaa weyn qaacido weyna lu siin rabaa ood ku garato qaacidadeedaa iska mulaqa marka wa anamaa isimka takuunu idaafatu ay noqoda fi isimka dhexdiisa calaa macnaa fiir fadaabiduhu an yakuuna almudaafu ilayhi fiir mudaaf ilayhigias leeda an yakuuna almudaafu ilayhi mudaaf ilayhigu waa inuu yahay barfan weel lilmudaafi mudaafka inuu weel u yahay waxaa la rabaa mudaafku inuu mudaaf ilayhiga dhexdiisa ku dhaco mudaafkii ayaa dhacaya wuxuu ku dhex dhacaa mudaafulehigii mudaafulehigii weela marka isagaa weelayna ah. waa weel mudaafulehigii mudaafkiina waa ku dhex dhaca ama maa isimka takunu idaafatu ay noqaan fiihi isimka dhexdiisa calaa macnaa fiih fadaabitu daabitkiisa an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafu waa inuu noqdo darfan weel darafkaasoo lilmudaafi usugnaaday wadalika tusaalihii naxwu qowlihi tacaala bal makru leyli habeenka makrigiisa iyo wanahaari maalinka makrigiisa ayaa naga leexiyey diinta ah, ducafadii iyo doodaayay weeye mutakabiriintii madaxdii iyo staafka ah, ee gaalada ahaa a ah, kuwii ducafada madaxdan iska daba joogaya calacala idinkaa diinka naga leexi kaasina diin kama leexin idinkaa mujrimiin ah balaayada noo noo sacbinahay markaas maya habeenkeenta meel fadhiisataanaad makri noo maleegi jirtay saasaa la yidhaahdo saasaa la yihahdo si aysan shacabku nooga harin saasaa la yidhaahdo makriga habeenkii marka fiiri makrigu waa mafruuf waa kii la weelaynayay habeenkuna waa weel ilaa makrigu halkuu ku dhex dhaca habeenka gudihiis waaga dumariya waa ka horay ka baxay meesha ila waa la arka meesha ku shireen inta maalin wada hadli maayaan caawa noo ballamayna meelibnaa isku imaano caawa dhamaa la qorshayna oo makrigan la maleega saasaan dhahayna si ay noo raacaan saysan warkayga u diidin saasna waa dhahayna marka makriga habeenka aad maleegayde kaasaana dilay ma marna maalinkiibaba maleegaaya marka maalinki makrigu wuxuu ku dhex dhacaa habeenka iyo maalinka ah. bal makru leyli mudaafilay waa alleyl asaga dhexdiisuu ku dhacaa makrigu fa ina leyla darfu waa weel darafkaoo lil makri usugnaaday waa waktu waa wakti habeenku waktigaasoo yaqaculmakru makrigu uu ku dhacaa fiihi waktiga dhexdiisa balaa ah, u qayilayde meelay inta darooga la fadhiisteen ay leeyihin saasaan dhahayna saasaa la leeyahay waa la ma khalaas oo iska kaana ayaguna waxa weya qoraxdaa noo joogeen annaguna aan dhuuq iska dhuuqnay leey wa amaa maa isimka takuunu idaafatu idaafadu ay noqoda fii isimka dhexdiisa calaa macna laam laam macnaheed idaafa bimacnaa laam waa maxay labadii soo fahmi bimacnaa min iyo bimacnaa fii inta ka soo hartay wey warkeedu intaa ayada intaasaa lagu leeyay wixii ka soo haray wey idaafo haddaad aragto fiiri inay bimacnaa minta in kale hadday noqon weydo bimacnaa si ku fiiri hadday noqon weydo maxaa dheer bimacnaa laam wey war kale male wa amaa maa isimka takuunu ay noqaydo alidaafatu idaafadu fii isimka dhexdiisa calaa macna laami fa kullu maa isim dhammaantiis weeye laa yasluqu uusan suubanayn fiihi dhexdiisa axadu nawcayni labadii nuuc mid ka mid ah labadii nuuc oo almadkuurayni lasoo sheegay oo bmanaa min iyo bmanaa iha naxw ulaamu zaydi hadda fiiri ulaam adoonku ma bacdu zayde maya maaha haye adoonku ma zayd dhexdiisu ku dhaxay maya ma jirto khalaas waa bmanaa lamar waa bmanaa lam wa xasiiru masjid masjidka gogoshiisa wa xasiiru masjid fiiri gogoshaan gogoshaan waa xasiirku waa gogosha cawdow salanta ka samaysan xasiirulmasjid masjidka inta gog laga qoday meesha lama gelin ee waa ku faafsanta masjidkii m halkaana ka dhigayna marka gogoshu waa ku faafsantaan leen ee meeshaanoo goda kuma dhex jirto ah, o bacdi masaajidka ka midana maaha waa maxay waa gogol masjidka u khaasa wey waa laanti oo istixqaaqa faa'idaynaysa ah waqad taraka almualifu mualifku waa ka tegey alkalaama inuu ka hadlo cala alqismi thalid qismiga saddexaad qismigaoo min almakfuudaati ka mida oo waa qismigee wa huwa almakfuudu waa midka lagu hoos dhigay bitabaciyati taabicnimo oo sifada haddii mawsuufkeedu uu yahay majruur ayadana waa la jaraa macduufka haddii macduufu lehiga uu yahay majruur waa la jaraa muakidka haddii muakadku majruur yahay waa la jaraa bedelkana mubdelu minhu hadduu majruur yahay waa la jaraa kaas marka waa ka tegi wa cudru cudurdaarkiisa fii daalika tarkigaas ugu cudurdaar ah tarkigaas cudurdaarkiisa annahu nuucaasu qad annahu shaaniye dhe annahu shaaniye qad sabaqa waa soo hormaray alqowlu hadal calayhi nuucaas laga hadlo ee eh, nuucaas in laga hadlo horaa usoo hormaray baabkii tawaabicda looga soo hadlo fii caakiri abwaabi lmarfuucaat marfuucaadda abwaabtooda caaqibkoodiya looga soo hadlay mufasalan xaal yahay mid la kala saaray oo kii nactigii mancuudkiisu yahay majruur waa lasoo sheegay macduufkii macduuf caleygiisu majruur yahay waa lasoo sheegay inuu ku raaca muakidkii muakadku majruur yahay inuu ku raaca waa lasoo sheegay bedelkii mudalminugu majruur yahayna waa lasoo sheegay inuu ku raaca wallaahu allah subxaanahu nuqsaanaya ceeb ayaan ka fogaynaa watacaala allah wuu sarreeyaa aclaa asaga sarrayn badan wa aclamu asagaa cilmi badanoo ogaal badan wa acazu asagaa awood badan wa akramu asagana deeq badan oo waxbixin badan ee cilmi iyo taqwa nagu risaaqo allah subxana watacala alam sala allah ala nabina waa noo dhammaaday alxamdu lilaahi kitaabkii atuxfatu saniya ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan taariikhdu kun afar boqol soddon iyo sagaal bishii jumaadulaakhir soo maaha jumaadulaakhir toban iyo sideed miya maanta sabdiya dhalatay saddex sabdi waa shan iyo toban axadna lix iyo toban maanta waa toban iyo toddobo maantoy toban iyo toddoba tahay uu noo dhammaaday ilaahay baaba ku mahadsan alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wixii aan waafaqay ilaahay baa ku mahadsan ilaahay naga ajar siiyo ardadan allah ku anfaco waxaan ku gafayna naftaydii shaydaana ka ahaadeen ilaahay iga cafiyo ilaahay weynaa asmaadii sifaadiisa waxaan ku weydiisanaa inuu cilmi naafaca ka dhigo oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala uu noogu furo kitaabka alleh iyo sunnada nabiga fahamkooda ardadana ilaahay weynaa cilmi naafaca uga dhigo ilaahay asmaadii sifaadiisa waxaan ku weydiisanaa anigana inuu iga aqbalo ajar iga siiyo ilaahay asmaadii sifaadiisa waxaan ku weydiisanaa shiikaygii ajruumiga iyo akhriyeeshe axmed cabdina ilaahay inuu adduunka ku xifdiyo aakhirana ku xifdiyo qabriga iyo ugu nuuriyo qiyaamaha jannaat firdows allana ku abaalmariyo wsala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina moxamed